bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiy raximah llahu tacaala kitaabu lumuuri اlmanhiyi canha waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin lilimaam اnawowiy raximah llahu tacaala waxa uu u kitaab yahay kitaabu lumuuri arimihii almanhiyi canhaa layska reebay ee xaggeeda la reebay weyaan meeshaan marka kitaabkeedii booskii uu lahaa ayb aadaabta marka sharciga waxaa weya waxyaabana dadka waa ku tirtirsiiyey sharcigu waxyaabana dadka waa ka reebay wixii fadaail oo dadka lagu tirtirsiiyey wixii fadaail ah oo dadka lagu tirtirsiiyeyna waa kitaabka kusoo kusoo tilmaamay musanifka hadda wuxuu gelayaa waxyaabihii la reebay ama si xaaraan ah loo reebo ama si karaaha ah loo reebo ayb baabu taxriimi alghiibati xanti xaaraantinimadeeda caddaynteedii buu u baab yahay walamri iyo amar bixifdi lisaani lays amro carabka oo la dhowro oo la ilaaliyo xumaanta laga ilaaliyo alghiiba waa xanta qofkii walaalkaa oo muslimka a kaa maqan wax uu kahanayo ama uu necbaysanayo inaad ka shiigtid waay ayb taas marka waa xaaraam qaal allahu tacaala alla waxa uu yidhi walaa yaktab yuusan xamanin bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale qaarkiin qaar yownan xamanin ayuxibu axadukum midkiin ma jeclaysanayaa an yakula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuno meytan isagoo weliba yacni mid dhintay ah qof jecel ma jiraa walaalkiis oo dhintay meydkiisa inuu feynto oo uu hilib ka googoosto oo cuno qof idinka idinka midoo ah jecel mayaa jira maya fa arrintaa iyadaa waad nacdeen oo waad ka hateen haddaba sidaa u nacdeen arrintaas u naco xanta ayb xan waa qof walaalka meydo hilibkiisa aad daaqayso kale arrin marka maxsuus ah oo la taaban karo oo dadku ay fahmi karaana loogu soo qiyaa ayaa asal laga dhigtay oo wax lagu qiyaastay wax iyagu markaas macnawi ana waa looga qiyaasay ayb warshaygan shaygan waa halkaa hilibkiisao meydoo halkan yaallo inaa cunto sida aa u nacaysoo kale inaa xamatana u nacda wattaqullaaha ilaahay ka cabsada oo awaamirtiisa la imaada wuxuu idinka reebayna ka hara in allaha alla tawaabun weyaan mid towbad aqbalid badan cidii usoo laabatay oo ka toobad aqbala raxiimun mid naxariisasho badan wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi walaa taqfu ha raacraacin maa laysa laka maa shay ha raacraacin laysa laka uunan kugu sugnaanin adiga bihi maagaba cilmun cilmi uunan kugu sugnaanin waxaad aqoon u lahayn ha raacraacin ha ka sheekaynin dhaaf ina samca maqalkii walbasara araggii walfu-aada qalbigii kullu ulaaika ika kaagaas kuwaadaas dhammaantood kaana wuxuu ahaaday mas-uulan kullayska weydiinaya cunu xaggiisa ayb tanna marka maxay kuu sheegay carabkaaga ilaali marka hadhihin hana raacraacin waxaad cilmi u lahayd wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi maa yalfidu ma dhawaaqo ayb min qowlin ay qowlan war ama qowl kuma dhawaaqo qofkii ilaa haddii uu ku dhawaaqa ladahi agtiisa waxa ah raqiibun catiidun raqiibun mid ilaalinaya catiidun oo diyaarsan ayaa agtiisa jooga hore ka qoraya qofka hadduu hadlo malagaa qorayo warkiisa ayb dembi iyo wuxuu u ahaaday iyo wuxuu iclam ogow buu yihi marka alimaamu nawowi annahu yanbagii waxaa haboon likulli mukallafin mid kasta oo mukalaf oo qaangaar ah an yaxfada inuu ilaaliyo lisaanahu carabkiisa inuu ilaaliyo ayaa u haboon can jamiici ilkalaami hadalka dhammaantiis inuu ka ilaaliyo ilaa kalaaman hadal mooyaane daharat fiihi ay ka muuqatay almaslaxatu maslaxadii ay ka muuqatay wax maslaxo wanaagsan war ay ka muuqatay maahane wax kale inuusan qofka ku hadlo wamataa goortii istawaa oo ekaado alkalaamu hadalkii in la hadlo iyo watarkuhu hadalka in layska dhaafo fil maslaxati maslaxada dhexdiisa ay ku ekaato fasunnatu sunnada al imsaaku canhu in laga afhaysto oon la hadlin haddii hadalkan ka aamusidiisa maslaxada kaasoo gelaysa isku mid ay tahay ha ku hadlin iska dhar sunada liannahu maxaa yeele qad yanjaru inuu usoo jiidmaa la arkaa alkalaamulmubaaxu hadalkii mubaaxa ahee banaanaa ilaa xaraamin xaraam ow makruuhin ama makruuh <coughs> hadalkii iska mubaaxa ahay ee banaanaa waxaa laga yaabaa inuu usoo jiidmo xaaraan ama karaaho inuu kula galo saa darteed marka ahaadlin marba haddaysan maslaxadu badnayn shib iska leh <clears throat> wadalika kaagaasna kahiirun mid aada u badan waay filcaadati caadada dhexdeeda wasalaamatu nabadgelyadana laa yacdiluhaa shay-an wax u dhigma ma jiro nabadgelya wax u dhigma ma leh inaa cadaabka nabad gasho wax u dhigma ma laha <clears throat> ayb wacan abi hureyrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi man kaana yuminu billaahi man axadkii kaana ahaaday huwa isaguba yuminu billaahi inuu alla rumaynayo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyaqul ha yiraahdo khayran khayr ha sheego oo amase liyasmut ha iska aamuso muttafaqun calayhi xadiidkan waa noo soo hormaray wahada alxadiidu xadiidkani sariixun weeyaan mid cad wuxuu ku cadyahayna fii annahu yanbagii inay haboon tahay allaa yatakalama qofka inuusan hadlin ilaa idaa kaana alkalaamu hadalku haddii uu yahay khayran khayr haddii uu yahay mooyaane ayuu xadiidkan sheegaya wahuwa aladii hadalka khayrka ahna waa midka daharad ay muuqatay maslaxatuhu maslaxadiisa ay muuqatay wamataa goortii shaka qofka uu shakiyo fii duhuuri lmaslaxati maslaxada muuqashadeeda dhexdeeda uu ku shakiyo falaa yatakalamu mahadlaayo yani ay falaa yatakalam yuusa hadlinba haddaa ku shakisa yaa badan warkan khayrkiisa iyo shartiisa iska dhaf maxaa xadiidkan wuxuu ku leeyahay qofkii alla aakhiro rumeeyey khayr maahan wax kale yona ku hadlan khayrna maxaa la dhahaa shay maslaxadiisu ay ka badan tahay dhibkiisa ayb shay khayrka kaasoo gala uu ka badan yahay wixiisa kale ayb waan abi muusa radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi iyo lmuslimiina afdal muslimiinta kee hoo huwa afdalu isaguba fadli badan qaala waxa uu yihi nabiga man salima almuslimuuna muslimiinta kay ka nabadgalaan waa min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa muttafaqun calayhi dadka yaa ugu fadli badanaa layidhi muslimiinta markaasuu wuxuu yihi midka ay muslimiintu ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa carabkaada say uga nabadgelayaan waa inaadan xamanin waa inaadan been ka sheegin waa inaadan ku been abuuranin waa carabka waa inaadan ku dhibin wacan sahl bni sacdin qaala qaala rasuul llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam man yadman lii ayb man qofkii yadman iyo damaano li aniga iyo damaano maa bayna laxyeyhi labadiisa lafdaan labadiisa lafdaan lafdaanku meesha waa labadiisa lafdaan dhexdooda waxa ah waa carabkii iyo maa beyna rijlayhi labadiisa lugood waxa ku dhex jiro waa farjigii adman u damaanay lahu isaga aljannata janna u damaanee qofkii ii damaano carabkiisa iyo farjigiisa inuu ka e-, adkaado ka ilaaliyo xaaraanta anna waxaan u damaanayaa jannada ayb man qofkii yadman damaano li aniga ii damaano maa bayna oo ii damaanad qaado inuu ka adkaanayo maa bayna laxyeeyhi labadiisa lafdaan dhexdooda waxa ah waa carabkii iyo maa bayna rijlayhi labadiisa lugood waxa ah waa farjigii xubintiisii adman u damaanee lahu mankaasi aljannata janno u damaanay anigana mutafaqun calayhi ay aada u daran yihiin in la ilaaliyo carabka ilaalintiisa marka maxaa ka maxaa soo gelayana xanta in laga ilaaliyo wacan abi hurayrata radia allahu canhu anahu samica nabiya sal allahu alayh ali wasalam yaquul nabigoo dhahayuu maqlay ina alcabda addoonka layatakallamu wou ku hadlayaa bilkelimati buu ku hadlayaa kelmadii maa yatabayanu ounan fiirsanaynin fiiha iyada dhexdeeda ounan kala cadaysanaynin onan u fiirsanaynin yasilu bihaa uu ku sinbiririxanayaa kelmadaa sababteeda ila naari naartiibu ugu sinbiririxanayaa abcada mimaa intii abcada wax ka fogaansho badan mimaa bayna almashriqi waalmaqribi qorax soobax iyo qorax udhac inta dhexdooda ah wax kasii fogaansho badan ayuu naarta ayuu ugu sii sinbiririxanayaa muttafaqun calayhi wamacnaha yatabayanu an yatafakaru uu ka fakaro wa annahaa iyada khayrun inay ta amlaa mase inaynan ahayn xadiidkana xadiid weyn waa isaguna wuxuu leeyahay qofku wuxuu ku hadlayaa kelmad uunan ka fakaraynin khayr miyaa mase khayr maaha waa iska rida un kelmadaas ayuu ugu simbiririxana oo ugu galaa macnaha naartii ayuu ugu antaroormayaa oo ugu sii hoos ugu sii dhumbanayaa ma in ka fogaansho badan qorax soobaxay qorax u dhaco qoraxda meesha kasoo baxay iyo meesha ay u dhacdo wax badanay isu jiraan intaas isagana naarta sii socona walciyaadu billah marka qofka muminka ah waxaa laga rabaa inuu hadalkiisa kontaroolo inta uusan hadlinna <clears throat> inuu fiiriyo warkaan mase waxa miyaa ku jirto khayr miya mise waa shar kabacdi ah, markaa kabacdi u hadlo wacanhu isla abi hureyre waxaa laga wariyay can nabiyi sala allahu alayh waalih wasalama qaala ina alcabda addoonka la yatakalamu wuu ku hadlayaa bilkelimati kelmadii wuu ku hadlayaa min ridwaanillaahi ilaahay raalli ah tacaala ilaahay waa sareeyey maa yulqii lahaa ounan yulqii lahaa ounan u ridaynin kelmadaasi baalan yani shani iyo xaal ama qalbigiisa maa yulqii lahaa baalan ounan u ridaynin yani ka fakeritaan ounan u ridaynin ounan ka fakaraynin ayb oo qalbigiisa aan uga fakaraynin yarfacuhu llahu ilaahi waa koryeelayaa bihaa iyada darajaatin buu koryeelayaa ama maa yulqi uunanba u ridaynin lahaa iyada baalan xaalad aada usii weynin badan yani kelmad ilaahay raalligeliso ku hadlaya isaga ma isdhahayo mar kelmadan ajar badan bay leedahay ayb xaalkeedu aada qalbigi ma saa ugu xaalad ma u tuuraayo yarfacuhu llaahu biha darajaati buu ilaahay ku koryeelayaa wa ina alcabda adoonkuna la yatakalamu bilkelimati buu ku hadlayaa min sakat illaahi kelmadaasoo ilaahay caradiisa ah laa yulqii lahaa uunan u tuuraynin xaal uusan u ridaynin iyada maalan xaal yahwii bihaa wuu kula hoobanayaa fii jahanama jahanama ayuu kula hoobanayaa rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyay kay horu la macnayah wacan abi cabdiraxmaan bilaal bni alxaarith almusaniy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala waxa uu yidhi ina rajula ninku layatakalamu naagtuna waa la mid layatakalamu qofku wuu ku hadlayaa bilkelimati kelmadii min ridwaan illaahi tacaala ah ilaahay raalli ahanshadiisii ahayd maa kaana yadunnu maa kaana ma uusan ahayn yadunnu inuu u malaynayo an tabluqa inay gaarayso maa balaqad wixii ay gaartay ama meesha ay gaartay yaktubu llaahu lahu ilaahay wuxuu ugu qorayaa bihaa kelmadaasi ridwaanahu raalli ahanshadiisa ilaa yowmi yalqaahu ilaa maalin raalli buu ilaahay uga noqonaya ilaa aakhiro marka ilaahay oo ilaa aakhiradaadi kaa raalli noqdo wax badan baa ku jira khayr fara badan oo adduunyadaadii diinta inuu kuu xifdiyo khaatimo wanaagsan inaa adduunyada uga baxdo xaalad wanaagsan aa ku dhimato qabrigii marka uu kuu fududeeyo fidnadiisa iyo su-aashiisa uu kuu fududeeyo waxaas dhan buu gaaraya waxaasoo dhan maxaa keenay kelmad ilaahay raalligeliso qofka uu ku hadlo marka kheyrka waa inaan la yaraysanin oon la fududaysanin ayb wa ina arajula qofka la yatakalamu wuu ku hadlayaa bilkelimati kelmadii wuu ku hadlayaa min sakadillaahi oo ilaahay caradiisa ah kelmad alla u caroonay maa kaana yadunnu maa kaana ma uusan ahayn yadunnu inuu u malaynayo an tabluqa inay gaaraysa kelmadaasi maa balaqad intay gaartay yaktubu allaahu lahu ilaahay wuxuu ugu qorayaa bihaa kelmadaas sababteeda sakhadahu caradiisa ilaa yowmi yalqaahu ilaa maalinka uu la kulmay kelmadaas baa marka waxay kuu soo jiidaysaa caro alle ilaa a alle kala kulanto caro ku daba socoto ilaahka magan galna caro alle eh taasay kuu keenaysaa marka qofka inuu hadalkiisa aada u dhowro aada u ilaaliyo mustaqbalkaaga waxaa laga yaabaa inuu u baaba-o hal kelmad oo alle caro gelisay dhinaca kalena waxaa laga yaabaa mustaqbalkaagu inuu u wanaagsanaado hal kelmad oo ilaahay raalli gelisay carabka waxa kasoo baxaa marka wax khatar ah ayb rawaahu maalikun baa wariyey fi lmuwaطa'i watirmidiyuna waa wariyey waqaala xadiidun xasanu saxiix ayuu yiri wacan sufyaana bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi xadidnii io sheeg biamrin arrin actasimu bihi aan ku dhego qaala waxauu yihi qul waxaa tira rabbiy allaahu rabbigay waa allah uma istaqim markaa toosnow qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa maxay buu ahaaday akhwafuka loogu cabsi badan yahay maa taqaafu waxaad ka cabsanaysa caleyhi korkeyga uga cabsanayso qaala waxa uu yidhi maa akhwafu maa shayka loogu cabsi badan yahay muxuu yahay takhaafu aad cabsanayso caleyhi aniga iyaga korkeyga uga cabsanayso fa akhada bilisaani nafsihi nafsadiisa carabkeedii ayuu soo qabtay nebiga uma qaala waxa uu yidhi haadaa kan waa waxaan kaaga cabsanaa maxaa iga cabsi badan tahay buyiri marka buu soo qabtay nebiga kan waan kaaga cabsi badanahay yani anu waxaan kugu cabsado waxaa ugu daran midkan carabkan uma qaala waxa uu yihi hada kan ayuu yiri rawaahu tirmidiy wa qaala xasanu saxiix marka waxaas nebigu uu noogu cabsaday uu noogugu cabsasho badan yahay inaan ilaalino wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi laa badinina alkalaama warka bikayri dikrillaahi ilaahay dikrigiisa aan ahayn warka aan ilaahay dikrigiisa ahayn ha badsanina fa ina kahrata alkalaami warkii badnaanshadiisa bikayri dikrillaahi tacaala ilaahay dikrigiisa keyrkiisna ah oo warka lagu badiyo qaswatun weeyaan engeyg waay lilqalbi qalbigay u tahay oo engegow wa ina abcad annaasi dadkan ugu fogaanshada badan min allahi alla agtiisa xaggiisana alqalbu lqaasi waa qalbiga qallalan alqalb lqaasi weyaan qalbiga qalalan ayb rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa wariyey ayb ibraahimu bni cabdillaahi bni xaatib ayaa ku jiro waana majhuululxaal ayb ayb imaam maaligna balaaq ahaan buu ku wariyey oo xadiidkan marka sidaa dacfi baa laga yaabaa inuu ugu jiro ayb ayb laakiin macaani caam oo u kacaysa inay jirtana waa suurtagal sidaasuu marka imaamku uga aamusay rawaahu tirmidiyu keliya uu u yiri wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi man waqaahu llahu qofku alla ka koriyo shara maa shay shartiisa beyna laxyeyhi labadiisa lafdaan waxa ku dhex jira shartooda labadiisa lafdaan waxa ku dhex jira maxaa way carabka shartiisa qofku ilahay ka ka badbaadiyo uu ka koriyo iyo washaramaa kii shartiisa bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda ahaaday oo farjigiisa ninkii sharta farjiga laga badbaadiyay iyo sharta carabka ayb dakhala aljannata jannada ayuu galay rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanun labadaa shartooda qofkii laga magangeliyo jannada ayuu galay qofkaayb ah. rawaahu tirmidiy baa weriye waqaala xadiidun xasan marka inay shartoodu aada u daran tahay wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam qaal nabigu waxa uu yihi idaa asbaxa bnu aadama bani aadamkii hadduu soo waabariisto subxi faina alacdaaa xubnihi kullahaa alacdaaa xubnaha kullahaa dhammaanteed tukafiru lisaana carabka ayay isu duleynayaan ama carabkiibay ehbinayaan waa isu duleynayaan maxay dhahayaan taquulu waxay dhahaysaa xubin kasta ittaqi llaha war ilaahay ka cabso fiina annaga ilaahay nooga cabso qofka hadduu subaxdii soo waabariisto xubnihiisoo dhan carabkay la hadlayaan annaga ma maqlayna laakiin mana fahmayn nabigaa laakiin noo sheegaya sala allahu calayh waali wasalam xubin walba waxay leedahay carabka ayay isu duleynaysaa waxay dhahaysaa ittaqi llaha war carabow ilaahay ka cabso fiina annaga nooga cabso fa inamaa naxnu annaga bika adiga unbaan ku nahay oo adiga ama adiga sababtaada naloo cadaabo ama naloogu naxariisana fain istaqamta haddii aada toosnaato istaqamnaa waa toosnaanaynaa wain icwajajta haddii aada qalloocsanaatana icwajajnaa annaguna waan qalloocsanaanaynaa rawaahu tirmidii macnaa tukafiru lisaana ay tadilu way u dulloobaysaa watakhdacu waa u khuduucaysaa lahu lilisaani carabkay u khuduucaysaa ayb xubin kastaa marka carabka ayay dhulka isu dhigaysaa war war allaha allama yahay ayay leedahay carab haddaad tahay ilaahay nooga cabso annaga cadaabkeena iyo naxariista naloo naxariista adig sababtaada ku timaada meelaada adiga noo jiidin uma jiidmi karno wacan mucaadin radia allahu canhu qaala qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ahbirnii iyaga ii sheeg bicamali camalka oo yudkhiluni ljannata jannada i igeliyo wayubaacidunii iga fogeynaayo min annaari naar iga fogeeyo camal janno igeliy naar iga fogeeyo saxaabada marka waxaad dareemaysaa marka hamigooda aakhiradooda inay aada iyo aada uga walwali jireen oo ay u su-aali jireen maxaa janno igeliyay maxaa naar igelinay oo naar iga fogeynaya qaala waxa uu yihi laqad sa'alta can cadiimin laqad sa'alta waxaad weydiisay ood su-aashay can cadiimin shay aada u weynin badan wa inahu isaguna shayga layasiirun mid fudayd badan weeyaan calaa man qof yasarahu allahu ilaahay oo u fududeeyo tacaalaa calayhi qofka korkiisa alla u fududeeya wax yar waa fudud waa maca marka qof waxaa jannada geliya naartana ka fogeeya tacbud ullaha allaad caabudaysaa laa tushriku adoon la wadaajinaynin bihi ilaahay cibaadadiisa shay waxba allaad caabudaysaa laa tushriku xaal aadan la wadaajinaynin bihi billaahi alla shay-an cibaadada aada waxba ugu daraynin oo marka alla caabudaysa waxaa laga rabaa cibaadatu hayrillahi inaad ka beri noqoto kulligeed oo xadiidkii nabiga wuxuu ahaa man qaala laa ilaha illa allahu qofkii yiraahdo wa kafara bimaa yucbadu min duuni illah kuna gaaloobo noco ka tago oo ka fogaado wixii ilaahay keyrkii la caabudo wa tuqiimu salaata salaadaad oogeysaa watu'ti zakaata zakadii baad siinaysaa maalkaa ka bixinaysaa watasuumu ramadaana ramadaan baad soomaysaa wataxuju lbeyta xajka beytka kacbadii ayaa u qasdaysaa ood aadaysaa ood xajinaysaa uma qaala waxa uu yidhi alaa adulluka miyaanan ku tusaynin calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabadiisa miyaanan kuu sheegaynin oo aanan ku tusaynin albaabada khayrka laga galo asowmu soomkii junnatun weeyaan gaashaan wasadaqatu sadaqadiina tudfiu lkhaiata tudfiu waxay damisaa alkhadiicata gefka gefki cuquubadiisii bay daminaysaa kamaa yudfiu lmaau biyaha sida uu u damiyo annaara dabka biyo haddii dab lagu shubo ka waran aadamaa dabkiisa umaa dembigaaga cuquubadii ka dhalatayna waxaad demiso sadaqada haddaad sadaqa la baxdo dembigaaga ilaahay waa kaa dhaafayayb wa salaatu rajuli qofka salaadiisa ayaa albaabada khayrka ka mid a min jawfi leyli habeen barkii uu tukado ay fii jawfi leyli habeen barkii salaada usoo kaco oo salaatulleylka ah ayaa albaabada kheyrka ka mid ah ayb uma talaa wuxuu aqriyay tatajaafaa junuubuhum dhinacyadooda waxay ka fogaatay can ilmadaajici ayb makaanu jiifyada sariiraha iyo meelaha la seexo dhinacyadooda waa ka fogaadeen ayb oo salaadii u kaceen ayb ayb xataa balaqa ilaa uu ka gaaro yacmaluun ilaa uu ka gaaro ayb tatajaafa junuubuhum dhinacyadoodii baa waxay ka fogaanaysaa can ilmadaajici meelaha la jiifsado ayb makaanu jiifyada xataa balaqa yacmaluun intuu ka gaaro uma qaala waxa uu yidhi alaa ukhbirukum miyaanan kuu sheegaynin yacmaluunada marka falaa taclamu nafsu maa ukfiya lahum min qurati acyunin jazaan bima kaanuu yacmaluun alaa ukhbirukum miyaanan kuu sheegaynin bira'si lamri arrinka madaxiisa yani arrinka waxaa laga wadaa islaamnimada madaxeeda wacamuudihi laf dhabarkeeda miyaanan ku sheegin wa dirwatu sanaamihi baarkiisa kore wa dirwatu sanaamihi kurskiisa korkiisa feenta ugu korayso kurska qultu waxaan idhi balaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inaadan ii sheegin iska daaya ii sheeg qaala waxau yihi ra-sul amri arrinka madaxiisa al-islaamu waa towxiidkii yacni waxaa weeyaan diin aan towxiid lahayn waa qof aan madax qabin qof madax aan lahayn ma noolaa karaan aan tawxiid lahayn islaamnimo ma u noolaa ma u noolaa wa camuuduhu lafdhabarkiisana asalaatu waay salaadii waay lafdhabarkaan salaad qof lafdhabartii ka jabantahay ma istaagi karaan ma taagnaan karo waa qof dhulka iska fadhiyo dhaqdhaqaaqi mid aan lahayn islaam aan salaad lahaynna waa dunsan yahay ayb wa dirwatu sanaamihi kuruskiisa baarka ugu sareeyana aljihaadu waa iyadana marka islaam aan jihaad lahayn meesha ugu sarreysa ma gaarayo islaamka meesha ugu sarreysa wuxuu ku gaaraa kitaab oo xanuuniyo oo la faafiyo oo cilmi loo yeesho iyo jihaad sax ah oo kitaabkaas ku taagan markii labadaa laysku helo baarka ugu sarreysa la gaarayb uma qaala waxau yihi alaa ukhbirukum miyaanan kuu sheegaynin bimilaaki dalika kaagaasi wax hanto kullii dhammaanti inta lasoo intaan soo sheegnay wax gacanta ku dhigaayo lagu hanto oo isaga dhanba waxaan aan soo sheegnay wax hananayo makuu sheegaa qultu waxaan idhi balaa yaa rasuul allah miyaanan kuu sheegaynin qultu waxaan idhi balaa yaa rasuul allah inaadan ii sheegin iska daayo ii sheeg fa akhada bilisaanihi carabkiisiibuu nabiga soo qabtay meeshaan waa marka ujeedada carabkiisiibuu soo qabtay qaala waxa uu yidhi kufa celi oo xabis caleyka korkaaga ku xabis haadaakan carabkan xabis celi meelo qaldayaan yuusan kaa aadin qultu waxaan yidhi mucaadi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wa inaa anagu mu aakhaduuna kuwa loo qabanaya miyaanaha bimaa natakalamu bihi waxaan ku hadlayno waa yaa buu yidhi wax aan sheegsheegayn oon afka ka dhahayna ma naloo qabana oo ma naloo xisaaba aakhiro faqaala qaala waxau yidhi hakiladka ummuka hooyadaa ha ku weyso mucaadi yani hooyadaa ka gablan habaar nebiga kama wado marka wax carabkoodu iska bartay ayb af soomaaliga laftirkiisa kale ku jiraa war go-e iyo war gablama iyo waxaan maxaa u samaysay marka dhimo kama wadaan ama ilmaha kaa dhintaan lagama wadaan carabkooda unbaa wax ku dareeray carabka ku dureersaday wahal yakubu nnaasa oo dadka miymiyu ku tuuraa fi naari naarta dhexdeeda ma ku tuuraa calaa wujuuhihim wejiyaalkooda ma ugu tuuraa ilaa xasaa-id waalsinatihim carabyadooda waxay gurteen oo ay shaqaysteen ma ahan wahal yakubu yakubudaas marka faacilkeeda waa xasaa-idudaas ayb annaasna mafcuulu bihi wahal yakubu nnaasa dadka miyuu ku tuuraa fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhihim wejiyadooda korkooda miyuu ugu tuuraa miyuu ku tuuraa ilaa xasaa'idu alsinatihim carabkooda wuxuu gurto unbaa ku tuuraaya naarta dadka ayb yakubuya ka dhiganta annaasa fi naari calaa wujuuhim ilaa xasaa'idu alsinatihim rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiixu waqad sabaqa sharxuhu xadiidkan sharciisana waa soo hormaray ayb marka islaamnimadii waxay aada ugu adkaan kartaa waxay tahay carabka la dhowro qofka markuu islaamo kabacdiina carabka aada u ilaaliyo aaday muhiim u tahay maxaa yeele carabkiisa waxaa laga yaabaa inuu daacaadkii ay soo samaystay inay ka baabay ka baaba-aan carabka wuxuu kala yimid inuu ka baabi'iyo ayaa laga yaabaa qofka waa inuu hadiy isaga ilaaliyo wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sal allahu alayh waali wasalam qaala nabigu waxau yihi atadruuna ma garanaysaan malgiibatu xal waxaa la yihaa mataqaanaa nabigaa fasirayo waxaa la yihaa qaaluu waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclam alle rasuulkiisa ha ku cilmile oo og maxaa laga qaadanaa marka meesha inaan rasuulka lagu hor ordin oo nebigi haddii uu leeyahay waxaas ma taqaanaan saxaabada kiiba luqad carabi waxa lagu yiraa waa fahmi kareen laakiin iyaga hadda waxay allahu rasuulhu aclam u leeyihiin waxay tahay waxay isleeyihiin rasuulku ama macno sharci ah oo keenaa waana dhici kartaa macno sharci ah shaygan waxaa laga yaabaa luqatan macno inuu leeyahay sharcanna inuu macno kale leeyahay kan sharcigaana muhiimsan midka sharcigaana kan luqada uu la leeyahay marka maadaama sharcigii nebigu uu ka yahay midka cadaynaya isagu uu yahay waa uga dambeeya qofka muslimka marka waxaa laga rabaa shay sharci ku tacalluqa haddii laga hadlaayo ha ka hadlin ilaa aa ogaato shaarica oo allah ama rasuulkii ah wax ay ka yidhaahdeen ilaa aa ka ogaato qaala waxa uu yidhi xantii ayuu u sheegayaa dikruka akhaaka sheegitaankaaga waayo akhaaka walaalka a ka sheegto ood xusto ood ku xusto bimaa yakrahu wax uu nacayo walaalka oo wuxuu nacayo aa ku sheegto dikruka sheegitaankaaga aqaaka walaalkaa bima aa ku sheegto yakrahu ou dhibsanayo ou nacayo qiila waxaa layidhi afara-ayta rasuulka ilaahay bal ka waran in kaana haddii uu yahay fii akhii walaalkay maa aquulu waxa aan dhahayo in kaana maa aquulu waxa aan dhahaya ka waran haddii ay yihiin fii akhii walaalkay dhexdiisa haddii ay yihiin ay ku sugan yihiin waxaan ka sheegay dee run yihiin ka waran qaala waxa uu yidhi in kaana fiihi maa taquulu in kaana maa taquulu waxa aada leedahay fiihi walaalkaa dhexdiisa hadday yihiin faqad iqtabtahu waad xamatay <coughs> markaas yani waad xamatay wain lam yakun fiihi wain lam yakun haddii uusan ahayn maa taquulu waxa aad dhahaysa fiihi walaalkaa dhexdiisa <coughs> haddii aynan ahayn oo aynan ku sugnayn faqad bahadtahu waadba ku been abuuratay markaas kaba daran walaalka wax aa ka sheegaysid hadday run tahay isaguna laakiin oo nacaayo waaba xabatay walaalkaa waxa aa ka sheegayso hadday been yihiin oo inaan kuba sugnaynna waaba ka been abuuratay taas waaba daran tahay ayb rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey marka waa in layska jiro xanta ayb xantana macnaheeda in sidaa loo fahmo walaalka ood ka sheegto waxuu dhibsanayo bis ayb run waaye iyo been waaye iyo taas run haday taa waa xan been haday waa been abuurad wacan abi bakrata radia allahu canhu nufeyc bnu lxaaris athaqafiyu ayaa la yiraahdaa ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka qaala waxa uu yihi fii khudbatihi khudbadiisa yowma naxri dhuundhowga maalintiisa yowmanaxri waa maalinta ciidda oo tobnaad xoolaha la qalab oo baxyada iyo hadiyiga islaintu ay gowracaan yowma naxri maalintii tobnaadka ahayd biminan mina ayb ayuu nabiga khudbadiisa wuxuu ku yidhi fii xajati lwadaaci xajkii gootinta ee nabigu uu xajiyey ina dimaa'akum dhiigyaalkiina wa amwaalakum maalyaalkiina wa acraadakum sharafkiina cirdi waxaa la yihaha qofka sharaftiisa ayb xaraamun weeyaan xaaraam calaykum korkiinay xaaraan ka yihiin ka xurmati yowmikum maalinkiinaan xurmadiisa haadaa kan fii shahrikum bishiina haadaa kana fii baladikum baladkiina haadaa kana ah alaa hoy hal ballaqtu ma gaarsiiyey hal ballaqtu ma gaargaarsiiyey dadkii wixii la idiray muttafaqun caleyhi bukhaari muslim ba xadiidka wariyeen xadiidkan marka wuxuu laba shay baa lees tusaale qaatay shay wax ay carabtu markaas garanayeen shayna waxaynan aqoonin oo kaasoo kale la mid ah lakin carabtu waxay yaqaaneen xaramka inaan waxba lagu hadlaynin xurmo inuu leeyahay xaramka qofka dhiiggiisa iyo waxyaabahaas u badbaadinayo waxay yaqaaneen bisha dulxija bil xurmale inay tahay ashhurul xurumka ay ka mid tahay waxay kaloo yaqaaneen maalintaas yowmu naxriga inay maalin weyn tahay qof la dilaa maal laga qaataa yani maalin saddexdaas inay xurmo leeyihiin ay yaqaaneen xurmo oo waa maxay bisha dulxija maalinta tobnaad ee naxriga iyo xaramka xaramka dhexdiisa kulli saddexda inay xurmo leeyihiin bay yaqaaniin markaasa waxaa laleeyahay sida kuwaas ay xurmo u leeyihiin oo kale waxaa xurmo u leh dhiigga muslimka maalka muslimka cirdiga muslimka sida kuwaas xurmo uleeyihiin sidaas kandha xurmo uleeyihiin bal nabiga sala allahu alayh ali wasalam kacbadu intuu fiiriyey ayuu wuxuu yihi maa acdama xurmataki cinda allah ilaah agtiisa xurmada aada ku leedahay weyn badana walaakin xurmatu lmuslimi muslimka xurmadiisa iyo acdama min xurmatiki xurmadaada adii ka weynin badan ayb qof mumina in la dilo ama waxun loo maleeyo marka kacbadoo la dumiyo oo zuusho iyo qof muminoo gardarro lagu dilo waxaa daran qof muminoo gardarro lagu dilo dilku marka wax sahlan maaha qof muslim nafta laga gooya ma fududa ayb marka waxaa laleeyahay bishaan iyo maalintan iyo beledkan xurmada ay leeyihiin ood u haysaan waa inaad u haysaan xurmo la eg qofka e, yani dhiigii e, qofka muslimka dhiiggiisa naftiisa maalkiisa cirdigiisa naftiisa maalkiisa iyo cirdigiisa cirdiga marka waxyaaba isaga sharafta u ah tuug haddaad tiraahda zaani haddaad tiraahda ehelkiisa haddaad ka zinaysatid kulli xurmadiisa uma <clears throat> cirdigiisa iyo sharafkiisa baa meel uga dhacday waa in marka layska ilaaliyo wacan caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri qultu waxaan idhi linabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga aan ku iri xasbuka adiga waxaa kugu filan oo kaafigaaga ah min safiyata safiyo inaad ka tagto ama aada nacdo kadaa wa kadaa baa kaaga filan yani safiya xumaanteeda safiya xaaskii rasuulka sal l slam caaisha marka sidaa waxay u leedahay dabcan xaasas laysla qabay ahaayeen mid walba marka midda kale waa iska riixaysa xasbuka min safiyati safiya waxa kaaga filan kada wa kadaa waay qaala bacdu ruwaati waxay dhaheen tacnii waxay ujeedaa qasiiratan waa gaaban tahay gaabnideeda aaba kaaga filan waxa aada uga jeesatay fa qaala waxauu laqad qulti waxaad tiri kelimatan kelmad low musijad haddii lagu dheehi lahaa oo lagu dhexdari lahaa bimaa ilbaxri badda biyuhu biyaheeda lamasajadhu way dhehi laheedoo waa saameyn waa badda waa qurmi lahayd kelmaddaa darteed qaalad waxay tihi waxakaytu lahu insaanan qof ayaan u jilay waxakaytu lahu waxaan iska dhigdhigay nebiga hortiisa insaanan qof yacnii qof ayaan waxa uu sameeyo kalaan hortiisa ku sameeyey anoo qofkaasi matalayo oo jilaayo fa qaala waxa uu yidhi maa uxibu ma jecli annii anigu xakaytu insaanan insaan inaan jiljilo oon matalo wa ana lii in la oo ii sugnaatay kada wa kada intaan rawaahu abu daawuud watirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiix qof baa sida u socdo iyo sida uu u hadlo iyo ayaan iska dhigdhigay oo nabiga hortiisa ku sameeyey macnaa ku jilay markaasu wuxuu yihi adduun in laysiiyo yani oo la yidhaha qof jil ma yeeleen buu leeyahy qofka jilidiisa qofka isagoo kaa maqan siduu iska dhigo kale hadaa iska dhigdhigto siduu sameeya adoo ku foorjeynayo iyadoo laftirkeeda xantay dhinac kasoo gelaysaa marka uu ka reebay ayb hadalkaana feer marka xanta qurunkeeda iyo dhibkeeda kelmadan aad tiriy weyda haddii la qaado oo badda lagu dido badda intay biyo ka qabto wax yar maaha badda waxa badda qurmiya waa wax aada u qurun badan ayb waxa badda biyaha intay baddan biyaha tirada badan leh inta qaada hadda caar inta qaada ah, badda ku rido badda ma qurminayo ma urinayo xaarkaas oo biyaha ka badan kelmadda xantaa xantaala haddii lagu rida badda waa qurmin lahayd haddii jurmi loo yeelo kelmadaas loo yeeli yeelaha lagu tuuro badda waa qurmi lahayd xanta marka dhibaatada ay leedahay wamacnaa masajathuna khaaladathu way dheehi lahayd waay mukhaalaatan dheehitaan iyo tagayaru bihaa oo ku doorso oo ku doorsoomaya iyada sababteeda dhacmuhu badda dhadhankeeda oo riixuhu ama urkeeda lishiddati natnihaa urkeeda darnaantiisa iyo qubxihaa xumaanteeda darnaanteeda darteed wahaadaa kani min ablaqi zawaajiri waaye canaan midda ugu xeel dheer waaye can ilgiibati layska canaantaxanti qaala allahu tacaala ilaahina waxa uu yidhi wamaa yandiqu can ilhawaa nebigu hawadiisa wax naftiisa uun iska jeceshaha ku hadli maayo in huwa maa huwa ma ahanin waxa uu ku hadlayo ilaa waxyun un weyaan waxyi waxyiga oo yuuxaa loo waxyoonay wacan anasin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam lamaa curija bi markii la idheelmiyey buu yihi nabiga la ifuulsiiyey samada la ikorsiiyey marartu biqowmin dad ayaan soo maray dad lahum adfaarun cidiye ayay leeyihiin min nuxaasin bir ka samaysan maar yakhmishuuna way diirayaan ama yakhmishuuna <clears throat> way xaganayaan wujuuhahum wejiyadooda ayay xaganayaan iyo wasuduurahum laabahooda xabadkooda ciddi birta maarta leeraa ka samaysan ayaa loo samaynayaa markaasay wejigooda iyo waxay ku diirayaan xabadkooda ayb faqultu waxaan idhi man haa-ulaai kuwan waa kuwama yaa jibriilu jibriilow qaala waxau yidhi haa-ulaai kuwan aladiina yakuluunahu kuwa cunaayaan waaye luxuuma annaasi dadka hilibkooda kuwa cuno oo daaqa waaye wa dadka xanto wayaqacuuna ku dhaco fii acraadihim dadka cirdigooda kuwa ku dhaco waaye cirdigooda sharafta dadkay meel uga dhacan ayb xantii marka waxaas rawaahu abu daawuuda ayb ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalam qaala kulu lmuslimi muslimka dhammaantiis cala lmuslimi muslimka muslimka kale dushiisa xaraamun weeyaan waa xaaraam damuhu dhiigiisa wa cirduhu sharafkiisa wa maaluhu iyo rawaahu muslim muslim baa wariyey ayb baabu taxriimi samaaci lgiibati giibada xamta maqlideeda xaaraantinimada layska xarimay cadaynteediibuu u baabyahay awlan wax la xamtay ahayd hadda qofki wax ma xamanayo waa dhegeysana xantiiba uboga waa dhegeysanaya wa amri man qof e, amritaankiisa samica maqlay diibatan xan muxaramatan xaaraam abihadiha inuu hadiyo isamrida laysamray qofki xan xaaraana maqlo war joog inuu yiraan qofkaasa xaman ilaahay ka cabso walinkaari inkirid calaa qaa'iliha lagu inkiro qofkii yiri in lagu inkiro o layraa waxun baad sheegtay naga aamus fain cajaza haddii uu ka caajizo ow amase lam yuqbal minhu aan laga aqbalin faaraqa dalika almajlisa majliskaas buu ka tegayaa in amkanahu hadday suurtagal u tahay ma awoodid dadka inaa xanta ka celis iskaga tag meeshaas ha joogi qaala allahu tacaala alla waxauu yidhi waidaa samicuu hadday maqlaan allaqwa warka meelka dhaca ah laqwiga maalaayacniga acraduu canhu way ka jeestaan xaggiisa waqaala tacaala alla waxauu yidhi waladiina kuwa hum iyagu cani laqwi laqwi mucriduuna kuwa ka jeesanayay ah laqwigii ka jeestaan waa dadka muminiinta sifadooda waqad aflaxa almuminuun muminiinta lagu sifeeyey sifadan waqaala tacaala alla waxau yidhi ina samca maqalka iyo walbasara aragga walfu-aada qalbiga kulla ulaaika ika kaaga dhammaantiisa kaana mas-uulan buu ahaada ku wax layska weydiinaa canhu xaggiisa waqaala tacaala alla waxau yidhi waidaa ra aladiina kuwii haddii aada aragtid yakhuuduuna dhex jeexayin fii aayaatina aayaadkeenna kuwii dhex jeexaya oo iska dhex dabaalanayo wax aan aayaadkii aayaadkeenna kuwa iska dhexgalo cilmi la-aan ku dhexgalo haddii aada aragto fa acrid canhum xaggooda ka jeeso iskaga tag xataa yakuuduu intay dhex jeexayaan fii xadiidin war gayrihi kaas aan ahayn wa imaa yunsiyannaka hadduu ku ilowsiye ashaydaanu shaydaan ood la fariisato falaa taqcud ha fariisanin bacda dikraa xusuusashada kadib maca alqowmi qola adaalimiina dulmi falay kool haddii aad is ilowdo la fariisato markaad xusuusata kadib ka kac meeshaas sii fadhin wacan abi darda radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama qaala waxauu yihi man radda ayb qofkii celiyo can cirdi akhiihi walaalkii cirdigiisa qofkii celiyo walaalkii sharaftiisaoo meel looga dhacayo qofkii qofkii uga dhacayo ka celiyo radd allahu casa wajala ilaahay waa celiya can wajhi wajigiisa annaara naarti buu ka celiya yowma alqiyaamati qofna xumana haddaad maqashaa tira warjoog qofkaa sidaasa dhihin ood ka radisid ilaahayba adna wejigaaga wuxuu ka celinayaa naarta rawaahu tirmidi waqaala qaala xadiidun xasanun ayuu yiri xadii xasan buu ku sheegay waana sidaa nacmo can itbaan bni malikin radia allahu canhu fii xadiidihi tawiili xadiidkiisii dheera almashhuuri mashhuurka a qaala wuxuu yihi qaama nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigii baa kacay yusallii isagoo tukanaya faqaaluu waxay yidhaahdeen ayna maali nabigii baa istaagay isagoo tukanaya faqaaluu waxay yidhaahdeen ayna malik bnu duqshum awa malik bnu duqshum faqaala rajulu ninbaa wuxuu yihi dalika ninka kaagaasi munaafiqun weeyaan laa yuxibu llaha warasuulahu alle rasuulkiisa ma jecla waa munaafiq munaafiqaasoo ah, laa yuxib llaha warasuulahu alle rasuulkiisa aan jeclayn faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam laa taqul dalika sidaa ha dhihin alaa taraahu miyaadan arkaynin buu yidhi qad qaala inuu yidhi laa ilaaha ila allah yuriidu bidalika arrinkaana uu kala jeedo uu ula jeedo wajhallah ilaahay wajihiisa oo uu wax uga rabo ayb marka dadka laa ilaha illahu yiraahdo in laa ilaha illahdu lagu dhaafo lagu nabadgeliyo haddayse wax ka buriya aynan la imaaninoo la hugo ayb wain allaha laqad xarama wuxuu xarimay cala naari naarta uu ka xarimay man qaala laa ilaaha illa llahu qofkii yiraahdo yabtaqii xaal ou jerinayo ou dalbayo bidalika towxiidkaas uu dhahayo wajh allah ilaahay wejigiisa mutafaqun calayh ayb wa citbaan bikasri lcayni cala lmashhuuri xukiya damuhaana waa la sheega citbaan waa layidhi bacda harkaa unba musanaatun la laba dhibiceeyey min fowqu kor laga laba dhibiceeyey uma baa-un ayaa ku xigta muwaxadatun lahal dhibiceeyey wadukshumna bidami daali waa iskaani lkhaai wadami shiini shiinta oo lagoda alcujamatayn addushum dukshumna waa layidhi ayib marka meeshaa maxaa kaaga cad marka qofkan xanta waa laga celina qof markii maalik ibnu duqshimle ay yiraahdeen munaafiq waa nabiga waa ka celiyey miyaa ujeedin yii inuu laa ilaha illahu leeyahy hor dadka iska daaya marka wacan kacbi bni maliki radia allahu canhu fii xadiidihi tawiile xadiidkiisii dheeraa fii qisati towbatihina ku saabsanaa towbadiisii qisadeedii waqad sabaqa fii baabi towbati wuuna kusoo dhaqay oo kusoo hormaray qaala waxa uu yihi qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxa uu yihi wahuwa jaalisun isagoo fadhiya fi lqowmi qoomka isagoo dhex fadhiya bitabuuka tabuuk ayaa nebigu wuxuu yihi maa facala kacbu bnu maalikin kacbu bnu maalik muxuu sameeyey oo maxaa ku dhacay kacbu ibnu maalik qaala rajulu ninbaa wuxuu yihi min bani salimata reer bani salima yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow xabasahu ninkaa waxaa xabaasay oo celiyey burdaahu labadiisii go iyo wanadaru fiirin fii cidfihi gaararkiisa oo fiiriya maradii cusbayda oo soo gatay baa xabistay ninkaa uu ku xaragoonaya iyo inuu dhinacyada iska fiirfiiriyo saa dhinacyadiis u fiirfiiriy xaanayb ninkan jihaadka waxaa ka celiyay buu leeya oo madiine ku xabisay maradiisii iyo xarago ayb faqaala lahu mucaadi bnu jabalin baa wuxuu ku yiri radia allaahu canhu bisa maa shay baa baas lahaada qulta aad tiri waxaad tiri baa baas le buu yiri waxa aad sheegtay wax wanaagsan maaha wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuul allah rasuulka ilaahay maa calimnaa caleyhi kuma ogin korkiisa ilaa khayran khayr un baan ku ognahay mucaad marka muxuu sameeyey ninkaas la xamanayay ayuu ant kii wax xamanaayo xanta ka celiyey ninkaas uu difaacay maqan qofka muminka marka markuu maqan yahay in la difaaco waa sharafkiisa fa sakata rasuululahi sal l l slam nabigana waa aamusay waa aamusay marka waa maxay waa qiray waay rasuulka sal l slam mar haddii mucaad sidaa uu yiri haddii mucaad qaldan yahay waa qaldanta u dhihi lahaa ninkaan maxaa uga celinay ninkaas wax saxa ah ayuu u dhihi lahaa maadaama uunan dhihin ou ka aamusay mucaad baa saxsanay fa sakata rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigii waa aamusay muttafaqun caleyhi cidfaahu jaanibaahu labadiisa dhinaco wahuwa ishaaratun naweeyaan ishaara tilmaan ilaa icjaabihi binafsihi nafsadiisa inuu aada isu mahadiyo uu isula yaabanaa ayb wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa alihi w saxbi wslm